alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaa weli aynu ku dhex jiraa sawaaidii cimdataxkaamka ah siyaamka leylat lqadriga inoogu dambeeyey baab lictikaaf wacan safiya binti xuyey radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam muctakifan fi lmasjid can safiya binta xuyeyi waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala llah alay sl rsulku waxaa muctakifan mid ictikaafsan fi lmasjidi masaajidka oo fa ataytuhu waan u imid azuuruhu anoo soo booqanayo leylan waqti habeennimo ah fa xadadtuhu waan u sheekeeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam haddaan safiyo ahay uma dabeetna qumtu waan istaagay lianqaliba ay liarjica si aan aanu noqdo fa qaama macii waa ila istaagay rasuulku liyaqlibanii si uu iisii dhaweeyo liyaqlibanii si uu isna iisii dhoweeyo uu iyo raaco wa kaana maskanuhaa gurigeedu wuxuu ahaa fi daari usama bni zayd usama bni zayd gurigiisa ayay degenayd markaa fa famara way soo mareen rajulaani laba noo min al ansaari ansaarta ka midii falamaa goortii ra ay arkeen rasuula llahi sala allahu ala sl rsulka alle asraca waxay dedejiyeen fi lmashi tallaabada faqaala nabiyu sala allahu alay sl nabgu wuxuu ihi calaa rislikumaa ay calaa hay-atikumaa waar deganaantiinaasi iskaga socda waxba tallaabada intii hore ka kordhinina inahaa safiya bintu xuyay inahaa gabadhan aan la socdaa safiya bintu xuyay weeyaan hadda waa xaaskaygii fa qaala waxay dhahay subxaana allah ilaahay baa waan ka nisaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow oo bimacnaa ma annagaa dee miyaynu ku tuhmi karnaa iyo wax lamid ah ayaa macna ku jirta fa qaala wuxuu rasuulku ina shayaana shaydaanku yajri wuu soconayaa min ibni aadam bani aadamka wuxuu ka soconayaa majra dami dhiig mareenka xididada dhiigga ama dhiigu halku mar ayuu ka socdaayo saasuu ugu dhex jiraa wey wa innii aniguna khiftu waxaan ka baqay haddaan nebi maxamed ahay an yaqdifa inuu kusoo tuuro an yulqiya fii quluubikuma quluubtiina inuu kusoo tuuro sharan shar uu kusoo tuuro aw qaala amba wuxuu yihi shay-an halkaa uu yihi sharan aw shay-an inuu wax kusoo tuuro ayaan ka baqday qalbigiina wa fii riwaayatin warin kale waxay ahayd inaha jaa-at annaha iyadu waa safiye anaha jaaءat way timid tazuuruhu iyadoo rasuulka soo booqanaysa fi ictikaafihi ictikaafkiisa kusoo dhex booqanaysa fi lmasjid masaajka ictikaafsanaa fi cashri awaakhiri fi lcashri اlawaakhiri tobanka dambe ee min rabadaan faxadaat cindahu faxadaat way ku sheekaysay cindahu agtiisa saacatan muddo saacatan ay muddatan min azamaan uma qaamad way istaagtay tanqalibu ay tarjicu iyadoo noqonaysa faqaama nabiyu sala la ala sl nabigu waa istaagay macaha ay maca safiya yaqlibuhaa yaqlubuhaa isagoo sii dhoweynaya yarjicu macaha xataa idaa balaqa ilaa u gaadhay baab almasjidi masaajidka albaabkiisa ilaa u gaadhay cinda baabi umu salama oo albaabka umu salama ku beegan guryihii dee nebiga alay slat ay ku beegnaayeen masaajidka masaajidka albaabkiisa markuu gaadhay oo halka ku beegana albaabka gurigii umu salama uma dakara macnahu dabeete xadiiskan oo kale la macno ah alfaadda haba ku kala duwanaadaane ayuu sheegay xadiiskani wuxuu daliilaya rsulka alay slat sla inu tobankii dambe ictikaafay iyo itikaaf inuu sunno yahay waxaa laga qaadanaya qofku inuu hadduu sheekeeyo aanba cid uu la hadlo inaanu ictikaafkii ka shabaynin waxaa laga qaadanayaa inay xaaskiisu markaa qofku iman karto la sheekeysan karo masaajidkii aan markaa aanu ka jabaynin ictikaaf in aan waxba laga qaadaya waxaa laga qaadanayaa hadduu matalan daruura ay keensato ama xaaja ay keensato inuu dibadii u baxo xaajo adag inuu markaa bixi karo tusaale ahaan inuu xaaskiisii sii raacay kale o markaa ka baqay inay dhibaatii axlabida ah soo gaadhaan uu sii yar dhaweeyo wahaakada saas waa laga qaadanaya xadiiska waxaa laga qaadanaya oo kale alibticaad can mawaad mawaadici tuhma in laga fogaado alibticaad can mawaadici atuhma meelaha tuhmadu ka iman karto in qofka wanaagsan uu ka ila iska ilaaliyo dee shaarkiisu nadiiftaya ama markaa uu caddeeyo wejiga uu caddeeyo iyo sida arrintu markaa ay ay noqonayso inuu sheego ayaa wanaagsan oo de muxuu muxu uhi inaha safiya waxaa laga qaadanaya cadaawatu shayطaani libni aadam cadaawadda shayطaanku bani aadamka u hayo iyo quwatu tasaludihi calayh siduu u maamulanaayo waayo yajri majra adam xididadu saa u socdaayo waa kaa dee hadduu hurdo iyo hadduu socdaba waswaaskiisu shaqaynaya ilaahay baana u sakaray halkaas waana laynagu imtixaamaya saa laftigeed shaydaanku markaa inuu dadka muslimiinta in isku diro ku dadaalayo waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan la degdegin haddaad aragto ninkii hebel hebel ee sheekha ahaa ma ama cilmiga ha wanaagsanaa oo gabadh gacanta haysa suuqaa dhexdiisa <laughs> ya warya oosonigii awliyayska kaa dhigay kani wala inaana dib dambaysa ya laysoo marin maayo waabalubkaadi ha degdegin alcajalatu min shaytaan maxaa maxaa dhici karta in la idhahdo war bilaahi xaaskiisii tahay bilaahi walaashii tahay bilaahi inantiisii tahay waxyaala saas kala horta inta qofka meel wanaagsan laga eegi karayo marka aan wax caddayna lahayn asalka culimadu waxay idhahdeen waa muslimiinta malo wanagsan laga soo orto ya oo xagga wanaagsan lagu qaado xataa hadallada uu ku hadlo qofku marka aanu dee wax baatilo cad ku hadal waxa culimada waxaa laga so wariy cimr khadaab inuu yihi intaad walaalka hadalkiisa meel wanaagsan ku qaadi karayso meel xun hawla baydh ni malaa saasuu ujeeday xaggaa kala wanaagsan buu malaa uga jeeday saas dheh waa de shaydaanku intaa dadka isku darayaay ina shayaana yanzaqu baynahum soo wqul lcibaadi yaqulu latii yax ina shayaana yanziq bina shaydaankaa isku darayo kale waswaasinaya dhexdooda oo kala jiidaya waxaa laga qaadanayaa isticmaal kalimati subxaana allahi cinda tacajub aw jawaaz isticmaal subxaana allahi litacajub in loo isticmaali karo iyadoo kelmadwa de ay ku saabsantahy ilahay nasaahadiisa haddana allahu akbar iyo subxaana allahi litacajub waa loo isticmaali kara wanaaggii saxaabada iyaga laftooda laga qaadanayaayo waxa dhay subxaana allah ya rasuul allah bimacnaa maxaanu ya haddana rasuulku wuxu leyahy waxaan ka hortegaya inuu shaydaanku fursaddaa idinka faaidaysto ina shaydaana yatri min ibni aadama wa inii khifta an yaqdifa fi quluubikuma sharan aw qaala shaya waxaa laga qaadanayaa safiya bintu xuyay iyo fadligeeda kaanat imra'atan min alyahuud xuyay bnu akhdab ninkii la odhan jiray dhalay ee raggii u talin jiray yahuudda ah ee aadka u sharka badnaa aadka u dhinta badnaa ee muslimiinta dagaalka kusoo qaadayay ee soo kiciyey dagaalkii axzaab iyo markaa ghazwadii khaybar ayaa ninkeedii ayaa la dilay dabeetana saasaa markaa ay gacanta ugu soo gashay nabiga caleyh isalaatu wasalaam dabeetana wuu xoreeyo xoreynteediina wuxuu ka dhigay meherkeediina wuxuu ka dhigay xoreynteediu ka dhigay waxay ka soo jeeday min duriyati haaruun calayhi salaam ayay tafsiir iyo abtirsinaan ka soo jeeda marka sida xadiiska laga qaa fahmayo rasuulka ala sla slam dumarkiisa badankooda waxay guriy masaajkay ku dhawayen markaa maadaama iyadoo ay cusbayd waxa ay sii deganeed gurigii usaama bnu zayd ilaan markan kale gurigunbay iska tegi lahayd oo gurigaa dimasho u dhawey wallahu aclam darsigaa isaga ah maxaanku laha zawaaid halkaasuu inoogu joogayaa xagga iyo buluq lmaraamki baynu ukacayna haddana qaala sheikhu raximah llah kitaabu lxaji xajka iyo kitaabkiisi weyaan alxaju walxiju waa laba luqadood oo mashhuur ah ayay yidhahdeen culimadii luqaddu alxaju iyo alxiju walilahi calى اnnaasi xiju lbeyt bikasri اlxaa iyo alxaju bifadxiha luq ahaan markaa carabtu waxay u yaqaaneen ereyga alqasdu bay u yaqaaneen alxajajtu naxwa fulanin ay qasadtu naxwahu wajihata hebel xaggiisaan uqastiyey u xajay waan u qastiyey weyaan laakiin maxaa looga jeedaa sharci ahaan waxaa looga jeedaa in loo qastiyo maka wakti cayiman lilacmaal almaksuusa acmaal cayimana loogu tago litacabudna looga jeedo waayo si kale markaynu dhigno qasdu makata walmashaacir liadaa'i nusuki fi zaman maksuus qasdu maka waa mako loo qastiyo in la tago iyo walmashaacir goobihii mashcar mashaacir waa goobihii cibaadada sida carafa iyo wax lamid a oo maxaa loo tagaya liadaa'i nusuk si loo soo guto cibaadada في زمن مخصوص لأداء النسك في زمن مخصوص وقت عيما oo markaa liadaa nusuk ba ayaa de ka saareysa qofkii hadduu safar u tegayo amba booqasho kale u tegayo wax lamid ah cumrada ereyga cumrana luqatan aziyaara alxaju walcumra baa kolley ba wada socdee cumraduna waa luqatan waxa dha waa aziyaara atana fulanu muctamiran bay carabta odhan jireen atana fulanu muctamiran ay zaa'iran waxaa kaloo lm qasdigana waa looga jiro waxaa iyadana la ha lsiyaratu albeyt liaday nusuk ziyaaratu albeyt liaday nusuk oo mashaacirtii baan ku jirin iyada iyada waxay ku eg tahay dawaafkii iyo intaas iyo aagaas ma kaajir xajka xajku waxaynu ognahay fadligiisa de inuu yahay ruknu min arkaan alislaam waqad furida fi sanati ataasica min alhijra cala araajix waxaa la faral yeelay sanadkii sagaalaad eh hijrada koley culimaka qaarkoodna dee sanadkii lixaadiya bay yidhahdeen laakiin sanadkii sagaalaad ayaa la faral yeelay laakiin sanadkaa sagaalaad rasuulku alay slat slam ma xajin oo hore sanadkii sideedaad iyo wixii ka horreeyaba dee xajka gaala ah haysataba oo mushrikiintiiba haystay dhulkii lagu xajayey sanadkii sideedaad waa kii furtay markaa sanadkii tobnaad umaanu rasuulku xajay alayh salatu salaam awalu xajin wa aakhiruhu fi lislaam oo xajat lwadaaca waay markaa sanadkaa sagaalaad abubakar baa kaxiyey dadka waana markii suura tooba ay soo degtay iyo markaa wuxuu rasuulku alay slat slam fariin faray cali bin abi aalib oo sanadkaa markaa waxaa soo xeshay sanadkaa sagaalaad gaal iyo islaambo iskugu yimaadeen oo lama khasisin muslimiinta laakiin fariintii baa la gaadhsiiyo waxaa la ihi sanadka dambe yuu soo xajin ha ilaa muslim waay qof muslima cid kale yuu soo xajin walaa yaduufu bilbeyt curyaan mid qaawanna gurigayuu yuu dawaafi oo markii hore waxay samayn jireen iyagoo qaawan bay qaarkood dawaafi jiray dabeetana shardiga inaanu qof qaawanno dawaafin qof aan islaam haynan soo xajin markii sanadkaa markaas saas ay ku dhacday sanadkii tobnaad baa rasuulka alay slat slam uu xajay oo xajat lwadaaca dabadeedna markaa boqol iyo dhowr iyo toban kun ama boqol iyo labaatan kun wax ku dhowo qof ayaa hortaagnaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waxaanu lahaa khuduu canii manaasikakum lacalli laa axuju bacda caami haada warho iga qaata manaasigtiina manaasigta macneed waa maxay nusuk waa cibaadadii mansakna waa goobtii cibaadada midkan halka carafa la istaagayo sida loo istaagayo sida wax loo tuurayo saas iga qaata waxaa laga yaaba inaana sanad dambe soo xajin sidiiba ay u dhacday oo rasuulka alay slat sanadkii dee kaa ka dambeeyey u dhintayba xukunka xajka waxaynu ognahay inuu yahay rukni iyo waajib waxaa ilahay yihi subxana watacaala walilahi cala annaasi xiju lbeyti ilahay dadka wuxuu ku leeyay gurigiisa inay soo xajaan marka intaa aayadda marka la eego caan bay tahay waxay ku dhacaysaa dee mid awooday iyo mid aan awoodinba laakiin waa laga bedelay haddana walilaahi cala nnaasi xuju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila cidda awoodi karaya wadadiisa ka gaalooba ilaahay subxaana watacaala ayaan u baahnayn oo ilahay oo aniy can caalamiin waman kafara faina allaha aniyun can caalamiin midn midnaba ilahay mu baahnaa xadiiskii bunya islaam alaa kamsina waa garanayna xajku markaa waxaa loo shardiyaya dee shuruud shuruuddaasi waa shuruud caamahoo uu la wadaago cibaadado dhan oo shuruudda waxaa ka mid ah alislaam iyo alcaql qofki inuu muslim yahay iyo dee inuu caqligiisii taagay waalneyn waa shuruudda loo yaqaano shuruud asixa oo shuruuddii baa la qeybiyo waxaa loo qeybiyay shuruudu wujuubin iyo shuruudu sixatin iyo shuruudu ijzaain biyo waxa weeye shardi loo dhigayo xajka oo ah shardu sixa in qofkii ha dee aan aanu kaba ansaxayni wey oo hadduu gaal soo xajo maanta dee xaj ku ansixi maayo hadduu qof walani xajana dee sida salaadii iyo cibaadada kaleba baanay uga ansixayn baan uga ansaxayn marka shardigaas wuxuu noqonayaa wujuub wa sixa wa ijzaa xajki kuma waajibin gaalka maxaa ka horeeya islaamnimadii waxaa ku waajibay si guud lakin si gaara ah uguma waajibin isaga maadaama horta wixi ka lagu baahayay sixana weeyaano kama ansaxaya hadduu soo xajina islaam markaa hadduu isagoo gaalo xajo uu islaamo ijza waxbay ka gudi maayo xajka islaamka waxaase jira shuruud si shuruudu wujubin laa ijzaain shuruud waajib aho laakiin aan ijza ahayn tusaale ahaan qofkii inuu xor yahay alxuriya walbuluuq inuu xor yahay inuu qaangaar yahay maxay noqonayaan iyagu dee shuruudu sixa noqon maaya oo hadduu qof addooni soo xajo xajka wuu ka ansaxaya isagoona wujuub ahay marka oo xajka kuga waajibin waxaa kamid a shuruuda xajka shuruud lwujub aan shuruud six ahayn laakiin shuruudu sixa aan ahayn lakin shuruud lwujuba waxaa ka mid a ah alxuriyatu walbuluq hadduu qof adooni soo xajo xajkaas waa ka ansaxaya hadduu qof yari soo xajona xajkaasi waa ka ansaxaya ajarna labadu way ku yeelanaya laakiin laysa sharda ijsaa-in kama gudayo oo bimacnaa hadduu sida xadiiska aynu ku arki doono hadduu qofkii xoroobo xajkii islaamka waa lagu leeyay haddana marka xorooy hadduu qofkii yaraqaan gaadhana maxaa lagu yeelanaya xajkii islaamkaa lagu yeelanaya marka hore u ka ansaxay soo maaha laakin xajsi wujuubna maaha ijzaana maaha lakin waa ka ansaxaya midna waa shardu wujuubun bas laa ijzaain oo istidaacadi weyn taasna almustadiic ayaa shuruudda ka mid ah marka waxa weyaan alislaam alcaql albuluuq alxuriya alistidaaca istidaacadii waa qofkii oon awoodi karaynin amba jir ahaan amba maal ahaan amba amni ahaan haddaba qof aan waxbaba haysan oo kharash la-aan marka hore ay haysay hadduu lugeeyo lugeeyo oo laba bilood uu sii socdo ama sanad uu sii socdo xajkii u dhex istaago wuu ka ansaxaya xajkii ko waa shuruud sixa shardu sixa maka marka hore maaha istidaacadu waa shardu wujuub shardu sixa maahe waa shardu wujuub oo xajka waa ka ansaxaya ko waana ijza haddana istidaacadaas shardi ijza maaha baan ujeeda ee dee wuu ka gudaya haddana oo ninkaasi isagoon awoodi kara inuu xajka ku waajibin bu xajkii tegay wuu soo xajayba xajkii islaamkuna oo ka dhacay marka markaas haddana khulaasaysan dhigna waxa weeyaan labada shardi ah alcaqlu iyo alislaam labadaasi saddexdaasi way iskugu tegayaan waa wujuub wa sixa wa ijzaa kana ansixi maayo kumana waajibin kana gudi maayo hadduu sameeyo laakin alxuriya iyo albuluuq waa shardu wujuube shardu sixa maaha qofkii hadduu tago xajkii adoon ilma yar hadduu yahay xajki waa ka ansaxaya xajkaasi waa ka ansaxaya laakiin sharda ijzaa-i baanu ahaynoo shardigii kale ka gudi maayo xajkii islaamka kagama filnaanayo istidaacaduna waa sharda wujuubine ma aha sharda sixatin wa ijzaain maaha aad fahateen soo maha hadduu qofkii iska tago wujuub xaajku kuma hayn soo maha uwana ka ansaxaya oo ka gudaya intaasba ku dhacday xajkuma cala taraakiba mise waa cala alfawr siday culimadu inoo sheegeen haye waa fawriya sida raajixa ay ah culimadu markaa u badan yihiin waayo ilahay ui waatimu alxaja walcumrata lilah walilahi cala naasi xiju lbeyt man istidaaca ilayh sabiila markuu saa u awoodaba qofkii inuu deg deg u tago miselaana ka dhalanaysa oo arrin weyn baa ka dhalanaysa ma deg deg baa qofkii ugu waajibaya mise cala taraaqi u iska dib dhigi karaa oo siday uga dhalanaysa waxay uga dhalanaysaa qof baa maanta xajkii ku waajibay cumrigii marun looga bahanya soo maaha dee wuxuu is sanad toban sano kadib baad tegi doontaa insha allahu ye dabeetana u dhinta aakhira wuu dambaabaya mise ma dambaabaya haddii lala cala alfawr wuu dambaabaya ila u awoodee inuu deg deg u tagaabaya haddii la cala taraakina dee dembi ma laha waxa weeyaan fursad buu haystay ayay noqonaysa fadaail fara badan buu xajku leeyahay oo adilo badan baa tilmaamaysa waxaa ka mid ah inuu rasuulku tilmaamay alayh salatu salaam qofka soo xaja ee aan fisqi iyo wax kala toona wاlxaju lmabruuru laysa lahu jazaaء ila اljana axaadiisna kule wan arki doona waxaana fawaa-id badanna uu leeyahay oo xajku jirhkii iyo maalkii iyo socodkii waa nooc jihaada xataa saynu axaadiista soo socota ku arki doona jihaadku kamid yahay ayuu soo gudagelaya waana muctamar sanawiyun waa shir sanadeed ay dadkii muslimiinta isku imanayaan oo dadka inta badan soo xajaa ee si fiican usoo xajaan intaa wixii ka dambeeya way sii wanaagsanaadaanoo qofka cibaadadii iyo khayrkii baa lkasii wadaa waayo ummaddaa dhane meesha iskugu imanaysa marka maalinta carafa la istaago yowma alqiyaama baa lagu xasuusanaya dadkii oo isku wada dhar xinan ki madaxda ahaayo kii mijahaayo kii weynaayo kii yaraya ninkiiyo gabadhiiyo dadkii o oo isla mar keliya meesha ka dhaqaaqaya oo alle keliya wada baryaya alfaad keliya ku wada dhawaaqaya waa arrin aada leedahay insha allahu ninka heli karayaana ha soo xajo ninka kale calaniyaatikum tursaquun waxaa xadiis calaniyaatikum tursaquun aayad maahe dadka qaar waa dhe ilahay wa calaniyaatikum tursaquun mala macnuun bay uga jeedaan laakiin waxaa culimada xadiis saxiixa qaarkood ka dhigeen niyat lmu'mini khayru min camali niyatun niyat lmu'mini khayru min camali niyadda muuminka camalkiisa ka wanaagsan ka khayr badan oo macnaheedu waa maxay haddaad maanta niyadda ku hayso wallahi haddaad lacag haysan lahayd waad soo xaji lahayd oo markay dadku xajka ay tegayaan aada qirooto ama niyadda dee aad ka qirooto ilahay agtiisa waad leedahay ajarkay haddaad maanta qof wax bixinayo ama masaajisaya ama sadaqaysanayo adigu aanad laakiin aad isleed wallahi haddaad maanta haysan lahayd ilahay dartii baad bixin lahayd waad helaysaa niyaddaadi marka niyat inama alacmaalu niyat lmumin khayru min camalihi shekh islam tamiya waa sheegaya inuu xadiiskaasi saxiix lakin culimo qaar daciifiya baa jira macnaha hal laakin waa sax niyadda sahlana waina bilmadinati la rijaala waa kii nabig laha alay sla slam madiine rag baa idinkaga hadhayo iyo meeshaad marteen ba mihim wey ajarka way idin la wadaageen jihaad iyado lagu tiro rasulka saa kulaha saxaabadii marka dabeetna waxay ihahdeen oo rasul allah madiinay joogan wahum bilmadiina hasu ha wahum bilmadiina xabasahum lcudru maxaa xanibay ya cudurdaar baa xanibay waa dee nin xanuunsanaya waa qof da-a waa qof langara waa qof saas o kale aan soo kici karan baabu fadlu fadlu lxaji walcumra wuxuu baabu yahay fadliga xajka iyo cumrada وعn abi هuريرة رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى الله علي sلم qال وxu uhi alcمرaة cمro ilى الcمرaةi cمro kale laga gaadhaa kafaaraة waxay dhaafitaan u tahay lima beynahumaa inta udhaxaysa ayay dhaafitaan u tahay labadaasi labada cumro walxaju xajka almabruuru u wanaagsani ee aladii lam yukhaalidhu imun wax dembiiba aanu dhex gelin laysa lahu jazaawan abaalmarin kala ma laha ila aljanatu janno mooyaane mutafaq marka xajka fadligiisa waxaa ka mid ah in hadduu xaj mabruura noqdo almabruur aladi lam yukhaalid sun waa aladi bura fiihi waa kii lagu samafalay dhexdiisa wanaag lala yimi waxay culimadu soo koobiyeen lam yukhaalidhu ifmun wax dembi muu dhexgelin xajka mabruurka ah oo dee riyaa kuma jiro xoolo xaaraana kuma xajin dhibaato muu geysan arkaantii wax kamuu tegin shuruuddii kamuu tegin waa xaj sidiisii u dhammaystirmay laysa lahu jaza ila aljanna cumrada fadligeeduna cumro ilaa cumro kale laga gaadho waa lagu dhaafaya dembiyada yaryaraa udhexeeyey sida ramadaan ilaa ramadaan salaad ilaa salaad oo kale an abi hurata radi allahu anhu ana rasuula lahi sala la ala sl qal wuxu uhi alcumratu cumrada ila cumrati laga gaaro kafaaratun waxay dhaafitaantay cumradaasi lima baynahumaa inta udhexaysa walxaju mabruur xajka wanaagsanna laysa lahu malaha jazaun abaamarila janatu mooyaane an caiشha radi allahu canha qaalat waxay tii qultu waxaan ya rasul alla rasuulki ilaahayow cala nisaai jihaad ay cala annisaai jihaad hamsadiiba go-ane dumarka jihaad ma ku waajibay qaala wuxuuhi nacam ha wuu ku waajibay calayhina waxaa korkooda ku waajibay ay wajaba calayhin jihaadun jihaad baa ku waajibay laa qitaala fiihi wax dagaali aanu dhexdiisa ahanin jihaad wuu ku waajibayey laakiin jihaad laysdilayo oo seefo laysku qaadanayo ma aha alxaju walcumra kuwa kaasi wuxuu yahay alxaju walcumra xajka iyo cumrada rawaahu axmedu wabnu maaja walafdu lahu lafdigana ibnu maaja baa iska leh waisnaaduhu saxiixun wa asluhu fi saxiixi xadiiska asalkiisu saxiixuu ku yaalla fi saxiix hadii la ilaaqo waa bukhaari iyo muslim an jaabir bn cabd lahi radi allahu canhuma qala wuxu uhi ata nabiya sala allahu alay sl nabiga waxa u yimi caraabi bn reermiya faqala wuxu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow akbirnii iga waran can ilcumrati cumrada iga waran awaajibatun hiya mawaajiba faqala wuxu uhi laa maya wa an tactamira laakiinse inaad cumraysato ayaa khayrun laka ku wanaagsan rawaahu axmedu watirmidiy waraajicu sida raajixina waqfuhu waa inuu yahay mawquuf waakhraja ibnu cadiy min wajhin aakhar daciifin ibnu cadiy fi lkaamil wuxuu kusoo wariyey weji kaleo isla xadiiska dhinac kale ah oo daciif ah can jaabir marfuucan laakiin oo nabiga loo rafciyey alxaju walcumratu fariidatan xajkii cumradu waa laba waajiba xajku inuu waajib yahay dee adilo badan oo kalea tilmaamaysa taa la yskuma haysa xajka waajibnimadiisa cumrigana inuu hal marun waajibay shuruuddaa marka laga hela xajka waajibay lakin cumrada ayay culimadu isku khilaafeen maa xukmu lcumrati cumrada xukunkeedu waa maxay marka waxaa inay waajib ku tahay ku tegay culimo badan oo ay shaaficiyadii kamid yihiin in iyadana hal mar cumrada cumriga ay waajibayso sida xajka oo kale culimada qaar yidhi waa sunana way jiraan xadiiskan oo kale way daliishadeen culimada waajib ku sheegtay oo oh, markii ay weydiisay eh, caayisha radi allahu canha dumarka jihaad ma lagu leeyahay oo jihaad ma ku waajibay haa waa jihaad aan dagaal dhexdiisa jirin markaa wuu isku cadfay rasuulka ala sla slm alxaju walcumra waa kaa israaciyey waxaa kaloo ilahay yihi subxana wa tacaala wa atimu alxaja walcumrata lilah ayay ka daliishadeen culamada wujuubka sheegtay marka kolley waxaad moodaa wallahu aclam inay iyaduna cumriga hal mar waajibayso way ka sahlantay markaa iyadiioo cumradu dee inta acmaasha la qabanayo iyada ixraamkii iyo tawaafkii iyo sacyigii iyo markaa xirashadii iyo intaas baa ku dhaw markaa iyada ku dhamaanaysa markiiba lakin waxaa la isweydiinaya sanadkii mise jeer baa la cumraysan karaa culimada qaarkood baa waxay dhahdeen oo saxaabadii qaar ka mid yihiin sanadkii hal mar unba qofku cumraysanaya si xajka kale weyaan kuma celcelin karo qaarkoodna waxay leeyiin me safar keliya dhowr cumro lama iman karo safar keliya dhowr cumro lama iman karo oo sanadkii lakin hadduu dhowr jeer dee safro uu la iman karo cumradaas qaarkoodna waxay leeyiin maalin kasta intaasoo jeer baa cumraysan kartaa ibnu baas baa ka mid ah dadku waktigan jooga inta badan waxay qaateen kaa maalinka sal cumraysanayo halkan uu tegayaa masjid caaishauu tegaya uu soo cumraysanaya uu ku noqonaya wuxuu leeyahy aabahay baan ka cumraysanaya haddana abtigey ka cumraysanaya haddana adeerkay maalintii taasoo jeen <laughs> ayuu ku noq noqonaya kulleyba markaa qofka meel fog ka yimid dee isagu layaab malaha lakin waxaad moodaa wallahu aclam inay u dhowdahay safarka halkii safarba marka in cumro un loogu baahan yahay ehm, laakin culimo sababtina way jira markaa lagu noqnoqdayo safarkiina markaa wuxuu noqon karaa dee meel dhow baad xoogaa baad gaari kartaa nusu kaasoo kale aad gaari kartaa meel matalan sayl kabiir daaif oo kale ay qof meelaha iska soo noqdo waayo jihaadku asalkiisu waa dee culays iyo mashaqo badl juhd dumarka jihaad baa lagu leeyahay alxaj walcumra inuu jihaad iyo markaa jihaadka safar baa loo gelaya soo maha safarkaa waa la sii daalaya inta la socdo laftigeeda imikadaasoo noloshu dee ay raaxo tahay oo baabuur la raacayo oo diyaarada la raacayo oo biyihii meel kasta ay ku yaallaan oo cuntadii ay diyaar tahay oo qolada sacuudiga khayrla si ay aada iyo aada u shaqeeya si aada u layaab badan oo dhulkii ay dee wada marmar iyo dhul la yaabla ay ka dhigeen ayaa haddana dadka dhibta haysata iyo culayska dadka ku dhacaya aada arkaysa iyo dumarka culayska haysta marka de waxaad dareemaysaa waa arrin cibaado culus ya inaan waxay gabadh baa wax laga soo warinayay soomaaliyada beriga dhowto joogtay ayaa waa la lugeeyo muddo dheer bay dee tiraabo culays badan ba ku dhacay say wallahi inaan sidaa dhibteer la iskugu dambi dhaafay waan iska garanay <laughs> ya inaan sidaa dhibta yar aan la iskugu dhib dambi dhaafay waan iska garanaya ti ya waayo waxaasu dambi dhaafay waxa lagu helayaa dee inaan arrin sahlan ahayn oo aaya rag laga soo noqonayo <laughs> ee meesha culays u yaallo laakiin waa culays dee khayra oo qofkii ya ilahay baan ka weydiisanayna ilahay subxana wa taala ka baryaynaa inuu inoo sahlo xajka marar badan an anas radi allahu canhu qala wuxu ui qila waxa la ya rasul la rasuulka ilahi ma sabiilu sabiilku muxuu yahy sabiilan wadadaasi qofka xajka waddadiisa awooda markaa waddadaasi maxay noqonaysa qaala wuxu uhi azaadu waa sahaydii iyo wraaxilatu gaadiidkii rawahu daarqudniyu wasaxaab alxaakim waraajixu irsaaluhu inuu xadiiskana mursal yahay weya wa akhrajahu tirmidiyu min xadiisi ibni cumar ayda wa fii isnaadihi dacfun markaa xajkii waxaa loo shardiyaya de inuu mustadic yahay qofkii shuruudihii kalena marka laga yimaado haddaba istidaacadaasi maxay noqonaysaa xadiiskan azaad wraaxila azaad waraaxila markaa dee sixadiisi mar haddana isku waafiqin oo qaar baa waa mursal xadiiskani xadiiskan tirmidi na waa lagu qabsaday xagga culimo badan ku naqdiyey inuu yihi markaa waa xasan marka azaad raaxila lakin macna ahaan waa sax azaadu waraaxila oo waxaa lagu soo ururiya almuhim marka si kale loo dhigo istidaaca maaliya istidaaca badaniya iyo amnun fi dariiq istidaacadu maxay noqonaysaa istidaaca maaliya oo dhaqaalihii yar waana halkan xadiisku siduu sheegayo azaad waraaxila weya raaxiladu waa gaadiidkii dee ama markaa adigu iska lahaa oo ma kirayso ama wax lamida ah. sahayduna waa intaad sii cunaysay intaad sii socoto intaad ka soo socoto iyo intaad cunayso iyo weliba dadkii aad mas-uulka ka hayd wixii aad uga tegaysay waajib istidaac maliya istidaaca badaniya jir ahaan inuu awoodayo iyo amnun fi dariiq inuu waddadii ammaan ku haysto dumarkay noqotay waxaa loo shardiyey culimo badan ay sheegeen an yakuuna cindaha maxram in qof maxrami uu la socdo oo gabadhii hadday maal ahaan iyo ammaan ahaan iyo waxaaso dhan awoodo laakiin aanu maxramba jirin xajkaasi kuma waajibin gabadhaas haddaba istidaaca maaliya istidaaca maaliya qofkaa maal ahaan awoodi karaya qof baa wuxuu awoodi karaya mar qof baa wuxuu laa yastadicu maalan walaa badanan qof baa dhaqaalihiina ma haysto maalkiina ma haysto waxaan ujeedaa maalkiina ma haysto caafimaadkiina ma haysto fa hada maa wajaba calayhi alxaju aslan qofka xajka kumaba waajibinba awood ahaan awooddii jirkana ma haysto haye de maaliyadiina ma haysto qofna muxuu awoodaa maalan ayuu awoodaa laakin badanan jir ahaan baan u awoodeyn lacagti u haystaa laakiin waa nin xanuunsanaya xanuun aan las aan la rajayn inuu ka bogsado amba waa curyaan amba lama soo xaji karayo kaa waxa ku waajibay bay markaa inuu cid niyaabo ka dhigo inuu bimacnaa cid diro oo maalkiisi intuu bixiyo laga soo xajo ayaa ku waajib midna maal ahaanun baan u awoodeynine laakiin jir ahaan wuu awoodaya kaana dee xajku kuma waajibin laakiin markuu maal helo maxaa ku waajiba hadduu qofkii maal ahaan iyo jir ahaanba uu awoodayo laakiin dhexda loo istaagayo o ogyahay in la dilayo dariiqiiba uu amni darra ay ka jirto ilaa inta meesha ciladaasi ay ka suulaysana markaana dee kuma waajiba an ibn cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu ala sl nabigu laqiya wuxuu la kulmay rakman dad safara gaadiid wata awr birawxaa meesha la rawxaa makaan bayna maka walmadiina wahuwa aqrabu ila lmadiina magaalada madiina u dhow yahy faqaala wuxu uhi man ilqowmu war ragku waa dadku waa ayo qowmkani waa ayo qaalu waxay dhaheen almuslimuuna ay naxnu anagu almuslimuuna baan qaala wuxu uhi rasuulu llah rasuulki ilaahay ba fa rafacat ilayhi kor bay ugu soo qaaday way tustay imraatun haweeney sabiyan ilmo yar bay rasuulka tustay intay kor usoo qaaday oo fa qaalat waxay tii ali haada xajun kani xaj ma leeyahay qaala rasuulku wuxu uhi nacam ha walaki ajrun adiguna ajar baad ka helaysaa maadaama ilmo yaroo aada yahay oo adigu aada dawaafinayso ama aada sidsido adiguna ajarkaagi baad helaysaa rawaahu muslim xadiiskani markaa wuxuu caddaynayaa xajka sabiga ayuu caddaynaya xukmu xaji sabiy annahu laysa waajiban caleyh walakin yasixu wuu ansaxaya ilmahay wuu ka ansaxaya xajkaas oo su-aasha ay saxaabiyaddu weydiisay radia allahu canha waxaa laga fahmayaa inay leedahay ajar ma way iska garanaysaa inaanu xajku ku waajibin oo hadday odhan lahayd calaa hada xajun muxuu noqon laha hadday calaa isticmaal lahayd muxuu noqon laha xaj ma ku waajibay bay noqon lahay lakin waxay tihi alihada xajun kani xaj ma leeyahay bay tii ma odhan calaa hada xajun rasuulkuna wuxuu kui nacam walki ajru markaas sabigii wuxuu noqonayaa laba midkoodoo ama qofkii aan qaangaarka ahayn isku wada gey inuu yahay qof la wadwadi u baahan in la sido marka waa la sidaya isagoo ajarka saasu ka iyo mid awoodi karaya inuu socdo carafa istaago halkan kale sameeyo marka waa man ihahdeen intii uu samayn karayo o dhan keligii uu samayn karayo niyaado ka geli mayso sidiisaasula imanaya waxaa laga qaadanaya qofka qofka khayrka u sababaya tusaale qof in indhalabuu qofku kaxeeyo masaajidka ugeeyey ama meel kale ugeynaya ama xajkii laftiisuba wadaa isna inuu ajarkiisi helayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya in la istoydo oo wax dee dhib ma laha waa reerku waa qolama haddii la dhahdo ya oo dee latacarafud ay noqoto waa reer hebel markaa ay dhahdeen dadka minta reer migol marka istooyanaya amaba dee ay cid wax kaloo la garanaya ay sheegaan sida ay yidhahdeen almuslimuuna waayo meeshan gaalo iyo muslimiin bay joogeen soo maha labada qolo keebaatiinba imika la doonaya marka almuslimuuna bay dhahdeen isagiina rasulku muxu ala sl rasuul taasay iyaguna si fiican ugu garanaya can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala la laqiya wuxuu la kulmay rakman gaadiid buu la kulmay birawxa faqala wuxu uhi man ilqowm qowmku ayo marka qowmka rag iyo dumarba waa lagu idlaaqaa rag iyo rag ku dhacayaan laakiin marka gaar loo sheego inta badan rag iyo dumarka ku dhacaya haddii nisaag laga daba la daba dhigo oo gaar looga saaro raggii unbuu ku dhacayaa bay culimadu sida aayadda qur ku jirtaba laa yaskar qowm min qowmi casaa an yakunuu khayra walaa nisaaun min nisa ila nimanka qowmkiiba gaar loo saaray markaa rijaal baa imka logu jira halkana waa rag iyo dumarba faqal waxay al muslimin faqalu man anta qaala rasuulu llah farafacat ilayhi kor bay uso qaaday imraatun sabiyan faqala wataxtil ali hada xajun qaala nacam walaki ajrun baad leedahay adna ajar baad ka helaysaa waa inagii markaan idhi shardigiisaasi waa shardu wujuubin wa ijsaay kamana gudayo kumana waajibin lakin yasix use ka ansax وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهma qال وxu uhi kana الفضل بن عabاس فضل بن عabاس wuxuu ahaa radiifa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waسلم mid rasuulka fan gashan buu ahaa bimacnaa gaadiid la fuushan fajaءat way timi imraأaة haweeney baa timi min khacab qabiilka khacab lahaa ka tirsan oo fajacala wuxuu bilaabay alfadl fadl ibni cabaas yanduru inuu eego ileyha iyada wa tanduru ileyhi iyaduna ay soo eegto wa jacala nabiyu sala allahu alay sl nabigu wuxuu markaa bilaabay isnaa yasrifu inuu ka leexiyo wajhu yasrifu inuu leexiyo wajha alfadl fadl wejigiisa ila ashiqi alaakhar dhinaca kale inuu leexiyo faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow ina fariidat allahi faralkii alleh waajibkii alleh calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku lahaa ee filxaji xajka ku saabsanayd adrakad waxay soo gaadhay abi aabbahayo shaykhan kabiiran oday weyn ah oo laa yahbutu aan ku sugnaan karaynin aan qabanaynin cala araaxilati gaadiidkii aan qabanayn afa axuju canhu ma ka soo xajaa qaala wuxuu yihi nacam ha wadaalika arrinkaasina fi xajat lwadaac wey waxuu dhacay su-aashaasi rasuulka la weydiinaya alayh isalatu salaam fi xajat lwadaac xajkii u dambeeyey sagoodsiga rasuulka xajay una horreeyey xagga islamka dhiciisa marka la eego muttafaqan caleyh walafd lbukhaariy xadiiskana wuxuu tilmaamayaa alcaajisu can badanihi aw bibadanihi xukmu alxaj can alcaajis bibadanihi qof baa xagga jidh ahaan ayuu awoodi waayey laakiin xagga maaliyad ahaan ayuu u awoodi karaya marka waa tan tidhi waa oday weyn oo aan gaadiidba qabanayn wax la filaya inuu ka bogsadana maaha dee waa shaykan kabiira inuu kasii dara mooyaan markaa kasoo xajboy waxaa kaloo laga qaadanayaa sixatu niyaabati almar'ati can alrajul walcagsi inay bannaan tahay gabadhu inay ninka xajto ama ninku inuu gabadh ka xajto inay taasina bannaan tahayna waa dee laga qaadanaya waxaa xadiiska laga qaadanaya saxaabadu say cilmiga ugu dadaalayeen iyo istiftaaga in qofkii gaar ahaan xajka kale xajku wuxuu kamid yahay waxyaalaha aadka u adag buu kamid yahay dhinac marka xagga fahamkiisa laeego wuu fudud yahay laakiin maadaama shaygani dee iminka marka salaada lagu ihahdo adigoon salaad weligaa arag tusaalaan ka soo qaad waa la rukuucaa waa laga soo toosaa saasaa loo istaagaa qofka aan salaadba sawirkeeda garanaynin waa haweeneyn kale bula noqonaya soma markuu sameeyo ma garanaya dabeete markaa xajku waxyaalo badan baa kasoo bixi kara qolba qofka kusoo baxaya dabeetana fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamun haddaa hadduu qofku dee aqoon badan meelo kale uleeyahay oo diinta aqoon badan uleeyahay lakin laga yaabo xajku markaa inugu horreya wax lamid ah oo uu isagoo dii kutub ahaan usoo dhigtay haddana ficil ahaan wuxuu u baahanayaaba cid uu raaco ka maarmi maayo marka koobaad oo kale cid horu aragtay inuinuu raaco waxaa kaloo xadiiska ku jirta fadl ibnu cabaas cabaas bn cabdilmutalib wa rasuulka adeerkii kaana rajula wasiiman wasim bimacnaa jamiila nin aada u qurux badan bu ahaa cabaas ubadkiisina saas ahaano alfadl bnu cabaas iyo cabdillahi bnu cabaas iyo waa rag qurux badan bay ahaa markaa fadl bnu cabaas gabadhana gabarh qurux badan bay ahayd fadalna nin qurux badan bu ahaa dabeetana sida ka muuqata nin dhalinyara ah bu isna fadalahaayo ka weyn cbdillahi bn cabaase gabadhiibuu dee isha la raacay iyadina ishii bay lasii raacday dabeetna rasuulka alay slat slam waa ka leeyay halkaa maxaynu ka qaadanaynaa dee fitanka in laga la iska ilaaliyo ya iyo waxyaalaha la daawanayo iyo waxaaso dham waa dadka dee fitna iyo shar ku noqon karee in la iska ilaaliyo qofkii oo nool markaa in laga soo xaji karo ayaa halkaana laga qaadanaya qofkaan awoodi karaynin oo niyaabo la samayn karo xadiisku wuxuu daliiliyey inay xaaraam tahay annadar bishahwa si gaar ah. wacan cabdillahi bn cabas radi allahu qala wuxu uhi kana alfadl bn cabaas wuxuu radii fa rasuuli ilahi sala allahu alay waslam mid rasuulka la fuushan gaadiid oo fajaad weyt imraatan min khafcam waa qabiil carbeed fajacal oo reer yamaneeda fajacala wuxuu bilaabay alfadl yanduru inuu ega leeyahay watandur ileyh iyaduna ay eegto fajacala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu markaa bilaabay yasrifu inuu leexiyo wajha alfadl ila shirk alaakhar dhinaca kale oo faqaalad waxay tihi ya rasul la inna ilah ina fariidata la faralka ilah calaa cibaadihi fi lxaji ee xajka ku saabsaneed adrakat way soo gaadhay abi abahi bay soo gaadhay shaykhan kabiiran marka faral inuu ku yahay baa markaa ay sheegtay waana hadana jin ahaan awoodi karayo waa sababta marka culimadu yirahdeen hadduu maaliyaad ahaan u awoodayo laakiin jir ahaan aanu awoodaynin waa inuu niyaabo sameeyo rasuulkuna kuma diidin caleyhi salatu salaam u odhan xaj kuma waajibin laa yafutu kuma sugnaanayo cala raaxilati gaadiidkii oo matalan ma qabanayaba diyaaradii wax lamid ah faxuju canhu ninkana saas may noqonaysaa dee diyaaradii baanu qabanayna markabiyo ama baabuur afaxuju canhu afa canhu maka xaja anigu qaala wuxu nacama wadalika fi xajati lwadaac muttafaqun caleyh walafd lbuhaari waxaan arki doonaa lakin qofka qofka kasoo xajaya inuu isagoo horta marka hore xajkii islaamka ka xajo naftiisa haddii isagoo isagoo naftiisii kasoo xajin uu qof kale waan ka xajaya idhaahdo lacag ba uu ka qaado amaba iyu ka qaadinbe waxay culimadu leeyihiin xajkaasi kiisiibuu ku dhacaya isaga xajkiisiibuu ku dhacay kii kalena lacagtiibuu iska soo celinayaa lacagtiibu qaatay waa inu xadiis maynu markaa dabayn arki doona insha alla wacan ibn cabaas radi allahu canhuma ana imra'atan haweeney min juhaynata qabiilka juhayna leeha ka mid a ah, ayaa ja-ad u timid ila nabiyi sala allahu alay sl nabiga u timid faqaalat waxay tihi ina ummii hooyaday nadarat way nadartay an taxuja inay xajto falam taxuja may xajin xataa maatat ilaa ay dhimatay afa axuju canha maka ka xajaa qaala wuxuu nacam haa xuji canha ka soo xaji canha ay can ummika hooyada ara waxaad ka warantaa low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummiki daynun hooyadaa dayn hadduu korkeeda ahaan lahaa akunti ma ahaan lahayd qaadiyatahu tii ka gudi lahayd uqdu llaha ilaahay u guda fallaahu ilaahay baa xaq u mudan bilwafaai in loo oofiye rawaahu albukhaariyu xajku markaa xajka dee islaamku qofka hal mar buu ku waajibaya laakiin hadduu isagu qofkii isku waajibiyo soo matalan xaj nadar ah dee nadarkaasi waajib buu ku noqonaysa hadduu mar iyo laba iyo saddex iyo in ka badan buu isku waajibiyo iyadoo ay nadarka soo aragnay inaanay wanaagsanayn in marka hore qofku uu nadro siday yidhahdeen culimadu haddana markaa haddiiba uu nadro soomka waa lagu leeyahy waxaa lagu leeyahy xajka ah haddii uu dhinto markaa waa in laga soo xajo haddii markaa uu maal leeyahay maal uu ka tegay intaan maalkaa la qaybsan waa deyn lagu leeyahy baa halkaa laga qaadanayaao intaan dhaxalkii la qaybinin waa in maalkaa laga saaro daynkii lagu lahaa oo xajkaasina nadarkiina uu kamid yahay xajkaa nadarka hadduu xitaa sadaqa nadar isku waajibiyey saasaa loga baahanya wacan ibn cabaas radi allahu canhuma ana mraatin haweenu min juhaynata juhayna aljuhani weli waa qabailka sii jooga iyaguna yeman bay kasoo jeedeen laakiin markii dambe waxay deganaayeen dhulkan kale ee jasiira alcarabiya kale iyo xijaas iyo dhulkaasay deganayeen oo qabailka rasulka ala sla sl marka qaarkoodna weerarka ku qaaday markii dambena saxaabada qaar badan baa kamid ahaa ana imraatan haweeney min juhaynata jaad ayaa u timid ila nabiyi sala allahu alay sl nabigo faqaalat waxay tihi ina umii hooyaday nadarat way nadarta an taxuja inay xajo falam taxuja may xajin xataa maatat ilaa ay geeriyootay afa axuju canha maka xaja qaala wuxu yihi nacam ha xujii canhaa ka soo xaj rayti waxaa ka waranta low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummika daynu ay low wajaba calaa ummika dayn haddii lagu yeelan lahaa akunti qaadiyatahu ma noqon lahay tii ka bixin lahay daynkaas uqdu llah ilaahay u guda dayinkiisa fallaha axaqu bilwafa ilaahay ma u mudan in loo oofiyo isna oofintana mudan an ibn cabaas radi allahu canhuma qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ayuma sabiyin ilmihii uun xaj xaja amba ilmo kastoo xaja uma balaqa dabeetna gaadha alxintha ay albuluqa qaangaadh gaadha alxintha waa albuluqa fa caleyhi waxaa ku waajibay an yaxuja inuu xajo xajatan ukra xaj kale wa ayumaa cabdin addoonkii kasta ee xaja xaja uma uctiqa dabeetana la xoreeyo fa caleyhi waxaa ku waajibay xajatun ukra xaj kale rawaahu ibnu abi shayba wاlbayhaqiyu warijaaluhu hiqaat ilaa anahu laakiinse ikhtulifa waxaa la isku khilaafay fii rafcihi marfuucnimadiisa wlmaxfuudu sida maxfuudkiina anahu mawquufun weya sida markaa rajaxan oo shaadka waxaa kasoo horjeeda maxfuud la hahdo markii la isku khilaafay qolana ihahdeen waa marfuuc qolana ihahdeen waa mawquuf ibnu xajar isagu marka wuxuu leeyahy maxfuudka oo sida rajaxana ee aan shaadka ahayn waa inuu mawquuf yahay marka mawquuf ba xadiisku marka lagu daayo arrintan uu sheegaya waa saxo dee waxay shareecadiiba waafaqsan tahay sida markaa culimadu bada ay sheegeen qofkii shuruuddii xajka maxaa ka mid ahaa alxuriya soo maha inuu qofkii xorya iyo albuluuq soo maha labadaa laakiin hadday sameeyeen xajka uu ka ansaxaya balse kama gudayo balse ijzaagi ma jiro hadhow maxaa looga baahanya qofkii hadduu qaan gaaro inuu soo xajo xajkii islaamka hadduu xuroobana sidaasoo kale laakiin markaa hore ajarkoodii way helayaan qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm ayuma sabiin ilmihii kasta ee xaja xaja uma balaqa gaadha alxintha ay albuluq qaangaadh fa caleyhi waxaa ku waajiba an yaxuja inuu xaja xajatan uqra xaj kale ay bacda albuluq markuu qaan wey wa ayuma cabdin addoonkii kasta ee xaja xaja uma dabeetna cutia la xoreeyo aleyh xajatun ukhra xaj kale lagu leeyahy an ibn cabaas radi allahu canhuma qal wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul allahi sala allahu alay sl rasuulka alleh oo yaktubu khudbaynaya oo yaquulu leh laa yakhluwanna iyuu la gaar noqon la gaar noqonin rajulu nin biimra'atin haweeney ilaa wa macaha duu maxramin inuu mid maxram u saaxiibi la joogo mooyaane walaa tusaafiru lmar'atu haweeneyey safrin ilaa maca dii maxramin mid maxram u saaxiibi inaynu wato mooyaane faqaama rajulu nin baa istaagay oo faqaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina mraatii haweenadeydii kharajat way baxday xaajatan xaalo ay soo xajayso wa inii anigana ugtu tibtu waxa la igu qoray sujiltu fii qaswati kada wa kada dagaalkii halkaa iyo halkaa ka dhacayay jihaadkaasaa laygu qorayoo dadkii tegaya baan ka mid ahay qaala rasuulku wuxu uhi inaliq ee idhab tagoo fa xuja la soo xaj maca mra'atika xaaskaaga la soo xaj mutafaq aleyh walafd lmuslimiin xadiiskani muxuu daliil yahay ishtiraad lilmarأati an yakuna cindaha maxram faida lam yakun cindaha maxramu famaa wajaba calayha xajun gabadha in iyada loo shardiyayo inay maxram wadato maxramku waa maxay waa cid aan guursan karin on gayaankeeda ahayn oo muxuu noqon karaa dee aabbaheed adeerkeed walaalkeed awowgeed inankeedii kay ayayda u ahayd adu halkaasu iyo zawjkeedi intaasu noqon in adeerkeed ka warka amba in abtigeeda amba habwadaaggeed de wuu guursan karaa kaas lamid ma waayo xadiiskani markaa culimada qaar baan shardiyin oo yidhi markaa haddii qof weyn ay tahay da day tahay aan dee cidi hungureyneyn isla markaana dumar aamina ay raacdo dumar badan oo kale oo aamina rag ay raacdo ma ay dumar raacdo haye waa xajkaasi waa lagu leeya way tegi karta sidaasaana imika ku socdaanoo sacuudigu beriga hore shardigaasuu dhigi jiray hore inay gabadhu tahay maxram inay wadato laakiin imika wuu ka daayay oo madaahibtaa badan baynu iska raacaynaa wuli dabeetna shan iyo afartan hadday ka weyntahy way iska iman karaysa cimradii iyo marka hablihii yaraaba iswada weyninayo de marka <laughs> ila weynidii marka wax lagu heliy waa lasweynanaya marka ya marka yaradii wax lagu heliyana waa las yareynaya soo ma hmm. haddaba waa dareemaysaa inay laazim tahay gabadha inuu maxram la socdo waayo dee dumarku dhinaca kale marka laga eego waad waxay u baahan yiin kolleyba cid taageerto ay u baahanayaan waa maarmaankaas weliba si gaara dee markii safar dhulka iyo meelaha la marya meel kastaba waana dee dhinaca kale marka laga eego si kale markaynu udhigna af soomaaliga waaweyn dee waa hilib bisel marka cid waliba iska hongureyneysa soo maha nafteediina ma difaaci karayso dee shareecadu markaa wax weyn bay ka hortagaysa maqaasid bay leedahay shareecadu maqaasid baa jirta de ay leedahay maqaasid shariica samictu rasuul اlahi salى اllahu alayه wasalam yaktubu yaquul laa yakluwana rajulu bimraati ila wamaca du ilaa maca haduu maxram yahy halkaasi waxaan ka qaadanaynaa inaanay gabadhu iyo nin meel gaarah guri gaare ah ku wada gaar noqon karin waayo ba saddexeey waa kii xadiis kale nabigu ku yihi alayh isalatu wasalaam cidda saddexeys waayo waa shaydaan bal may sheekhad iyo sheekh sheekh iyo sheekhad noqdaan laba awliye ah oo alla kacabsigu qanshaha taagay ya cabdalla bin abi rabiix caalimka weyna taabicigaa wuxuu yihi lacag iyo maal iyo wax kastaba adigu aaminaysa laakin addoon sidaas oo dee haddaad igu tiradana taabanin iguma aamini kartaan bimacnaa wuxuu uga jeedaa sida ay fitnadu u badan tahay qofku aanu shaydaanku uga qaali noqon karo walaa tusaafir ilmaratu ilaa maca dii maxramina waa inay maxram raacdo safarka iyo caadiga ahaaba mubaaxa ninkani markaa inay arrintani waajib tahay kutusaysaa jihaadku marka weliba la qofka soo fardacayn muu noqonaynin marka la hebelo halkaasaa tegaysa ya soo fardacayn ma ahayn hadda xaaskaagi raacbuy faqaama rajulu faqal ya rasul in imraati kharajta way baxday xaajatan iyadoo xajsa wa inii aniga ogtu tibtu waxa laygu qoray fii aswati kada wa kada faqala wuxu ihi taga oo faxuja maca imraatik mutafaq aleh lafdi muslim wallahu aclam